alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira ah, waxaynu ku soo jirray kitaabkii duruus albalaaga ayaynu ku soo jirray waxaynu soo marray fasaaxada iyo tacriifkeeda waxaynu ku jirray balaagada tacriifka la tacriifinayo balaagada sidaynu sheegnay waxay ku saabsan tahay balaagatu alkalaam iyo balaagatu almutakalim kelmaddu waa baliiqa lama yidhaahdo oo balaaqo laguma sifeeyo kelmad laakiin kalaam murakaba ama kalaam waa lagu sifeeyaa balaaqo shaksina waa lagu sifeeyaa balaaqo oo shakhsigaasi waa baliiq waa la yidhahdaa wa qul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa qowlka markan waxaa looga jeeday kalaam baa loo jeeday ee kelmad looma jeedin marka maadaama tacriifkeedu u kala duwanaanayo bixasabi mutacallaqaatihaa ayuu marka hore qaybiyey intaanu tacriifin oo uu yidhi balaaqadii waxay u qaybsantaa lkalaam iyo balaaqatulmutakallim markaasuu mid walba gaar u tacriifiyey waayo labadii isku tacriif ma aha caadatanna waxa la yaqaanay shayga marka la tacriifinaayo marka horea la tacriifiyaa dabeedna waa la qaybiyaa laakiin meelaha uu kala dhacayo maadaama uu ku kala duwanaado wakhtiyada qaarkood tacriifkii isku mid noqon maayo maadaama tacriifkii kala duwanaanayo waa in marka hore la qaybiyaa oo mid walba tacriifkeeda la sheegaa marka balaagatlkalaam tacriif bay leedahay balaagatlmutakalimna tacriif kalay leedahay waa kala laba tacriif oo kala duwan sidaa markuu u qaybiyu balaagatlkalaam tacriifi waynu laqbaynay laakiin waynu sii jilcinayna balaagatlkalaam waa mutaabaqatuhu limuqtada alxaal balaagada hadalku xaaladdu waxay keensanayso waa inuu hadalku waafaqaya oo daboolayaa waa daboolaya waxaa loo jeedaa waa waafaqaya maca fasaaxatii iyadoo lala qabo inuu fasiixna yahay oo kelmadihiisa iyo kelimaadkiisu mid walba ay fasiix yihiin marka fasaaxadii shardi bay u tahay balaaqatulkalaamka maadaama balaaqatulkalaamkii ay shardi u tahay fasaaxadu ayuu shiikhu wuxuu ku daray maca fasaaxatihi mashaayikhdu raximahumullah ullah bacdu ahlicilmi maca fasaaxatihi waxba ma raaciyaan waayo shayga marka la tacriifinaayo isaga daatadiisa ayaa la tacriifiyaa waxa shuruudaha u ah laguma daro oo shardigu daatiyaadkii waa ka baxsan yahay shaygana daatiyaadkiisaa lagu tacriifiyaa calaa haadaa culammada qaarkood kumay darin maca fasaaxatihi waa se lagama maarmaan kollayba fasaaxa inuu leeyahay hadalka baliiqa noqonaya marka liajli tawdiix bay mashaayikhdu ugu dareen maca fasaaxatihi fasaaxadaa waxaa soo gelaysa kelmadihiisu inay fasiix yihiin kelmad kastoo ka mida fasaaxadihii kelmadaha waa soo marray fasaaxatulkelima intii waa inay mustawfan ku tahay waa inuu ka nabadgalaa kharaabadii waa inuu ka nabadgalaa mukhaalafatulqiyaas waa inuu ka nabad galaa waa inuu ka nabad galaa tanaafur alxuruuf saddexda mid walba waa in markaa kelmad kasta inay ka nabad gasho waa in laga helaa mar labaadka kelmadaha taraakiibtu siday isu saaran tahay waa inay fasiixo tahay inay fasiixo tahayna waxay keensanaysaa saddex shardi haddii tacqiidka macnawiiyo ka lafdigaa la kala qaadana afar sharday noqonaysa tanaafurulkelimaat waa inay ka badbaaddaa taraakiibta kelmadaha isi saarane kulmay dacfu ta'liif waa inay ka badbaaddaa oo qawaaciddii naxwiga ahayd aynay khilaafsanayn tacqiidka kii lafdiga ahaa waa inay ka badbaaddaa iyo kii macnawiga ahaydba fasaaxatulkelimaat horayn u soo aragnay oo kelmadday gelaysa intaasoo dhamm iyaday ku sugan tahay baa balaaqadii waxa u raacaysa mutaabaqatuhu limuqtada alxaal inuu waafaqayo kolba xaaladdu waxay keensanayso oo muqtada xaal maxaa loo jeedaa wuxuu yidhi xaal iyo maqaam waa isku macni oo xaalna waa la yidhahdaa maqaamna waa la yidhahdaa waxaa lagu tacriifiyaa huwa alamru alxaamilu lilmutakallimi cala an yurida cibaaratahu calaa suuratin makhsuusa muqtada alxaal waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi mudaaf iyo mudaaf ilayhi marka la tacriifinaayo waa in labada isime mutadaayifaynka ah labada isime isu idaafaysan mid walba waa in gaarkiisa loo tacriifiyaa wuxuu ku horreeyey ka mudaafu ilayhiga ah xaalow maxaa tahay ila muqtadaha adaa lagu tiiriyey xaalkii waxa weeye waa arrinka ku xambaaraya ruuxa hadlaya hadalkiisa inuu ku soo arooriyo iyo cibaaraadka uu ku hadlaayo suurad gaara iyo si gaara inuu u keeno oo u yidhaahdo arrinka keensanayaa xaal la yidhaahdaa ama maqaam la yidhahdaa kolba xaaladda la joogaa sibay keensataa likulli maqaamin maqaal mahmaahyadaabay ka mid tahay maqaam kastaaba bimacnaa xaal kastaaba hadal buu leeyihi meel walba hadal baa ku munaasiba hadalkii meeshaa ku munaasibkaa marka laga yidhaahdo wuxuu noqonayaa baliiq buu noqonayaa haddii fasaaxadiina u raacdo hadalkii ku munaasibka ahayd haddaan laga odhannin ee hadal ka duwan la yidhaahdo wuxuu noqonayaa hayru baliiq midaan baliiq ahayn buu noqonaya maqaam waa fakhri oo waa faan mid waa madxi oo waa ammaan mid waa ictidaar oo waa markaa cudurdaarasho mid waa goodi yacni midba sibuu ku munaasib yahay maqaam waa baryo marka dadka sida loola hadlayo iyo maqaamada kala duwan sida loogu hadlayo way kala duwanaanaysaa muqtadaagu waxaa kaloo lagu magacaabaa alictibaar almunaasib oo alictibaar almunaasib iyo almuqtadaana waa bimacnan waxaa la yidhahdaa waa alsuuratu almakhsuusa waa suuradda ku gaarka a ah alatii tuuradu calayha alcibaara taasoo lagu soo aroorinayo odhaahyada la odhanayo maala almadxu xaalun yadcuu liiiraadi alcibaarati calaa suurati aliطnaaq ammaantu waa xaal u yeedhaya bimacnaa sababayoo keensanaya in hadalka loo soo arooriyo suuro loogu dheeraanayo qaab loogu dheeraanayo in loo soo arooriyo ammaantii waxay keensanaysaa tafsiil in la faahfaahiyo la balballaadhiyo oo cid marka la ammaanayo iijaaska la koobayo eray yar oo kooban la yidhaahdo dee way fiiqan tahay in la faahfaahiyu ku fiican tahay ammaantu wa dakaa'u lmukhaatabi cidda lala hadlayo maskax badnaantiisa iyo aqoon badnaantiisu inuu daki yahay bimacnaa maskax leeyahay oo fiican yahay maskaxdiisu xaalun yadcuu liiraadiha waa xaal u yeedhaya bimacnaa keensanaya ama sababaya liiiraadiha in la soo arooriyo calaa suurati aliijaaz qaab loo koobayo loo soo arooriyo oo ruuxii jaahilka ahaa iyo ruuxii aqoonta lahaa isku si wax loogu sheegi maayo waxaa laga yaabaa ruuxa dee aqoonta lahoo markaa wax garanaya haddii loola hadlo dadka markaa waxba garatada ah sida loola hadlo oo loogu sharxo oo loogu faahfaahiyo inuu kaba cadhoodaa dhici kartaa oo yidhahdo anigu sidii dadkii markaa wax magaratada aygula hadlay wax cid waliba garanayso ayuu maantao dhan igu celcelinayaa marka ruuxba sibaa wax loogu sheegaa cali bn abi aalib waxau ihi radia allahu canhu wa ardaa xadisu nnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu wa dadka uga warrama waxay garanayaan bimacnaa wax is suuragal tahay inay gartaan looma jeedo waxay ficlan garanayaan oo yaqaaneen keliya lagama tilmaamayo ee waxaa looga jeedaa wax ay suuragal tahay inay gartaan marka loo sharxo ay fahmaan uga warrama ay bimaa yumkinu an yacrifuu ee loogama jeedo intay garanayaan bas ugu celceliya oo hadday intay garanayaan keliya loogu celceliyo dee waxbarasho wax la sii baraa ma dhacayso intaa ma yaqaaniin ha ah, u sheeginaa ah, la odhanaya dee taana looma jeedo ee waxaa macnuhu u dhacaya bimaa yumkinu an yacrifuu waxay suuragal tahay inay gartaan oo fahmaan marka loo sharxo oo loo sheego ay weelayn karaan oo fahmi karaan oo garan karaan uga warrama aturiiduuna an yukadaba allahu wa rasuuluh ma waxaad doonaysaan buu caliyu bnu abi aalib radia allahu canhu wa ardaah yidhi in ilaah iyo rasuulkiisa la beeriyo yacni waxaynay dadku fahmi karayn oo maskaxdoodu qaadi karayn marxaladaa markaa ay joogaan dee in loo sheego ma aha oo fitna ku noqonaya cabdullahi mascuud muxuu yidhi maa anta bimuxadisin qawman xadiisan laa tabluquhu cuquuluhum ilaa kaana calaa bacdihim fitna adigu ugama warramaysid qolo war aan caqligoodu gaadhayn oo mustawahooda aan ahay haddaad uga warranto qaarkood buu ku noqonayaa arrinkaasi fitno cabdullahi mascuud baa saa odhanaya labada asarba waa saxiix marka qolaba waxaa lagula hadlayaa sida u munaasibkaa waa likulli maqaamin maqaal waxay waafaqsan tahay mahmaahda yacni hoosba hadalna bimacnaa har kastoo la joogaba hadal baa ku munaasiba hadalkaa ku munaasibkaa baa laga odhanaya fa kullun min almadxi waadakaa'i xaal mid kastoo ammaanta iyo dakaaga ka midii waa xaal wa kullun min alitnaabi waaliijaazi oo ku dheeraanshaha arrinka lagu dheeraado la faahfaahiyo iyo wal iijaasi koobista markaa la koobo ahi muqtaban waa wax la keensado oo uu xaalku keensanayo ama maqaamku keensanayo wa ashyaada kalena waa la mid hadday tahay dikriga shayga la sheegaayo iyo hadday tahay xadfiga shayga la goynayo ee aan la sheegaynin oo hadalka waxna waa la sheegaa waxna waa laga tagaa mar baa laga gartaa waxa markaa laga tegey lagu aqoonsadaa shayga la sheegay wa iraadu alkalaami calaa suurati alitnaabi aw aliijaazi mutaabaqatun lilmuqtada hadalka in loo soo arooriyo qaab la faahfaahinayo lagu dheeraanayo itnaabku waa ku dheeraansho lagu dheeraanayo caddayntiis iyo sheegsheegitaankiis iyo waliijaazi koobis qaabkeed loo soo arooriyaa mutaabaqatun lilmuqtada waa waafiqis uu wuxuu xaalku keensanayay la waafaqay marka sida xaaladdiiyo maqaamku keensanayso in la waafaqo ayay balaaqadii noqonaysaa waana inay raacdaa maca fasaaxati balaaqadu haddaba waxay leedahay xad sare iyo xad hoosay labadaba leedahay atusiyuuta odhanayo walibalaagati alkalaami saaxa bitarafayni xaddu licjaazi calu wamaa lahu muqaaribun walasfalu huwa aladii idaa liduunihi nazl fahuwa ka sawti alxayawaani mustafil wuxuu idhi balaaqadu waxay ku sugan tahay laba daraf daraf aclaa oo halka ugu sarraysa ah iyo daraf asfal oo halka ugu hoosaysa ah darafka ugu sarreeya waa xaddu licjaaz waa balaaqada qur'aanka waa mucjiz intuu baliiq yahay oo wada fasiix yahay oo dhammaantii uu wada baliiq yahay ayaa haddana mid la mida aan lala iman karin ucjiza bihi alkhalqu waa lagu cajsi cajsigeliyey dhammaan khalqigoo dhan markaasaa layidhi dhammaantiin isu wada tagoo mid la mida la kaalaya waa la iman waayeen ilaa laga soo gaadhsiiyey suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya faatuu bisuuratin min misli marka xaddu lijjaaz waa alxaddu alaclaa lilbalaaga waa xadka koraynta badan ee balaaqada u sugnaatay waxaa ku soo xigta axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam oo icjaas u munaasibay leedahay bay culammada qaarkood yidhahdeen xadka ugu hooseeya balaaqada waxay yidhaahdeen culammadu xadka ugu hooseeya waa ka hadduu ka hoos maro shuruudaa wax ka mida waayaya hadduu halkaa ka hooseeyo hadduu baliiq inuu noqdo ka baaqanayo waxaa la odhanayaa waa alxaddu alasfal ama wa alxaddu aladnaa lilbalaaqa walasfalu huwa aladii ida lidunihi nazal fahuwa ka sawti alxayawaani mustafil xadka ugu hooseeya balaaqadu waa ka hadduu halkaa ka hoos maro la mid noqonaya codadka xayawaanaadkaoo kale la mid noqonaya iska dhawaaq markaa aan macna markaa lahayn noqonayo hadduu halkaa ka hoos maro halkaasuu ku soo dhacaya intaa waxa u dhaxaysa maraatib culammada qaar waxay ka cabbireen markay xaddul aclaa lilbalaaga ay sheegayaan oo ay yidhahdaan waa xaddul sida saaxibu talkhiis oo kale wamaa yaqrubu minhu iyo waxaa xaddulicjaaz ku dhowaada taana culammadu waxa weeye waa isku yara khilaafeen suyuuti laakiin waa ka leexday taasoo wuxuu yidhi wamaa lahu muqaaribu oo xaddul-icjaaz wax ku dhowaanaya ma laha kaa ugu sarreeya ka ku dhowaanaya kii ugu sarreeyey kama mid aha ee wuxuu noqonayaa khayr bacdina waxay maya ka ugu sarreeya ha lagu sii daro isagana alaclaa wamaa yaqrubu minhu ma waxay u noqonaysaa xaddulicjaazka mise waxay u noqonaysaa aclaaga waa laba waji calaa kulli xaal laakiin waxaa ka fiican sida suyuudigu cabbiray wamaa lahu muqaaribun kaa xaddul-icjaaski waa korreeyaa wax u dhowaanayaana ma jiro wa balaagatu lmutakallimi malakatun yaqtadiru biha cala altacbiiri can almaqsuudi bikalaamin baliiqin fi ayi garadin minhu balaagada mutakallimku ka hadlaya balaagadiisu malakatun waa sifo raasikha ah oo awood ah qofka ku sugan oo yaqtadiru biha uu ku awoodaayo mutakallimku ama yuqtadaru biha lagu awoodaayo mutakallim maadaama la soo sheegay labadaba waa loo dabdiyaye yaqtadiru baa fiican cala atacbiiri inuu ku cabbiro oo ku sheego uu awoodayo can ilmaqsuudi ay can ilmacna almaqsuudi macnihii uu rabay inuu ku cabbiro uu markaa awoodayo bikalaamin hadal ku cabbiro bikalaamin tacbiirkay ku tacalluqdaa kalaamkaasoo baliiqin xeel fii ayi qaradin kaan ujeeddo kastou ku sugan yahay uu kari karayo inuu ku cabbiro kalaam baliiq ah kalaamka baliiqa ana waa adiga soo arkay tacriifkiisa waxay mashaayikhdu inoo tilmaamayaan raximahumullah ruuxa hadlayaa waa baliiq ama shakhsigaasi waa baliiq marka la odhanayaa waa goorma waa inuu awood u leeyahay malako malakadaasi waxay noqon kartaa khariizo ku tallaalan oo sidiisa ugu abuuran waxay kaloo noqon kartaa mid kasabiye ah oo mumaarasada badane u aadka ugu dadaalay uu nawcan maa ka kasbaday malaka ka kasbaday laakiin kollayba lama mid ahaa tii khariisada ahayd ee qofka ku abuurnayd asaalatan lama mid ahaa waa duuna daalik waa awood uu u yeelanayo inuu ku cabbiri karo macno kastuu rabo kalaam xeel dheer oo baliiq ah uu ku awoodi karayo ayaa waxaa la odhanayaa hadduu leeyahay shakhsigaasi waa baliiq baa la odhanaya fii ayi qaradin kaan wax alla wuxuu doono hadduu ka hadlayo hadal baliiquu ku cabbiri karaa markaasuu baliiq noqonaya dadka qaar baa markay waxyaalaha qaar ka hadlayaan hadalkoodu la yaab buu leeyahay siduu u cabbirayo oo nooca markuu ka hadlayo waa baliiq oo hadal xeel dheer buu ku hadlayaa oo balaaqa ku dheehanta nooc kale markuu ka hadlayo kalaamkiisu baliiq ma aha marka hadduu caynkaa noqdo wuxuu ku baxay fii ayi qaradin kaan waa in la qaydaa markaasoo waa baliiqun fii kadaa baa la odhanayaa laakiin baliiqon oo itlaaqan lama odhanayo baliiq oo itlaaqan goormaa la odhanayaa qarad kasta iyo wax kastuu ka hadlayo markuu awood u leeyahay uu ku cabbiri karo hadal baliiq ah markaasaa la odhanayaa shakhsun baliiq calaa sabiil itlaaq laakiin fanni funuunta ka mid a ah hadduu markaa kalaam baliiqa ku cabiri karo laakiin fanni kale aanu ku cabiri karin kalaam baliiqa ah waxaa la odhanayaa baliiqun fii kada waalmuqayadu laysa kalmutlaq kii muqayadkaahana lama mid aha ee qarad ama ujeeddo ama fanni lagu qayday kii la itlaaqay lama mid aha marka fii ayi qaradin kaan waxaa lagu tilmaamayaa wax kastuu ka hadlayo inuu kalaam baliiqa ku cabiri karo markaasaa calaa sabiil itlaaq loogu magacaabi karaa inuu yahay ama loogu sifayn karaa baliiqu wa yucrafu tanaafuru bildawqi wa mukhaalafatu alqiyaasi bisarfi wa yucrafu waa la gartaa attanaafuru kala cararka xuruuftu ay kala cararayso ama kelimaadku ay kala cararayaan ila tanaafurku xagga xuruuftana waa galaa xagga kelmadaha kulankooday kulmaanna waa galaaye bidawqi dhadhanka ayaa lagu gartaa yacani waxaa weeye waxay ka cabbiraan culammada qaarkood bilxisi dareenka ayaa lagu gartaa waxaa looga jeedaa waa dawqa adabiga ah ama dawqa carabiga ee ruuxu leeyahay wa mukhaalafatu alqiyaasi waxaa lagu gartaa qiyaaska khilaafkiisa uu khilaafayna bisarfi cilmiga sarfigaa lagu gartaa oo kelmaddu inay qiyaaska khilaaftay kelmadday ku munaasib tahay waxaa lagu garanayaa cilmiga sarfiga wa dacfu ta'liifi sida kelimaadka laysugu keenay ee loo tarkiibiyey inay daciif tahay oo taag daran tahay iyo watacqiidu allafdiyu iyo guntanaanta xagga lafdigii odhahda loo nisbeeyey waxaa lagu garanaya binnaxwi cilmiga naxwaha ah lagu garanaya waalgharaabatu gariib ahaanta eraygu ghariib yahay ou yahay lafda ghariiba gharaaba shadiida gharaabo daran uu ghariib yahay gharaabadii waxay leedahay gharaaba tuxtamal iyo gharaaba laa tuxtamal qaraabo shadiidoo daran aan la ixtimaali karayn waxaa lagu garanayaa bikasrati litilaaci daalacashada la daalaacday farabadnaanteeda calaa kalaami alcarab hadalkii carbeeda la daalacday waaltacqiidu almacnawiyu tacqiidkii macnaha loo nisbeeyey iyo guntanaantii xagga macnaha loo nisbeeyey waxaa lagu garanayaa bilbayaan cilmiga bayaanka ee balaaqada ku sugan ayaa lagu garanaya waalaxwaalu wa muqtadayaatuha axwaasha iyo maqaamada xaaladaha iyo wa muqtadayaatuhaa waxay xaaladuhu keensanayaan waxaa lagu garanayaa bilmacaani cilmiga macaanigaa lagu garanaya fannu lmacaani waxa marka ay sheegeen mashaayikhdu raximahum ullah lix umuurood bay sheegeen ama lix wax oo lagu garanaayo ashyaadii laynoo soo sheegay lagu aqoonsanayo ayaa laynoo sheegay waxaa ku sugan shan cilmi shantaa cilmi waa cilmu sarfi iyo cilmu naxwi iyo cilmu albayaan iyo cilmu albalaaga iyo cilmu alluga lcarab in la garanayo waa shan cilmi dawquna waa shay kaloo ka ziyaada ah isagu cilmi sidiisa loo barta ma aha waa awood qofku uu yeelanayo oo ku tallaalmaysa oo malaka u ah oo waxa markaa uu ku kala garanayo ashyaada ku kala garanayo o ku kala soocayo kan baa wanaagsan kan baa xun uu sidaa ugu kala garanayo eraygaa in la isticmaalaa waa qabiix waayo dawqa carabigaa diidaya waa haqiil yacni waxa weeye waa shay adag tanaafur baa ku sugan xuruftaa kala cararaysa kelimaadkaan isqabanaynin siqal iyo adayg baa ku jira luqada carbeedna waxaa lagu yaqaanaa wixii siqal ku jiro khifada ayay door bidaan sidaas aawadeed ayaa siqalku u keensadaa ashyaada qaarkood in la khafiifiyo iyadoo siqalkaa laga cararayo carabi ka cararayso markaa dawq waa inuu ruux u leeyihi waayo waxyaalo badanoo carabtu ay dhibsadaan baa jirta imka laba hamsoo kale iskuma reebi karaan u haddii la yidhaahdo waxay ku leeyihiin waa haqiil aad bay u culus tahay yashbahu tahawuc ma tag bay shabbahdaabay yidhahdeen u haddii la yidhaahdo dee u bay la mid tahay yashbahu tahawuc bay ku leeyihin saas aawadeed adayga ay adag tahay daraaddeed waxay keensanaysaa in la khafiifiyo labada hamsee isku reebmay ta dambe laga dhigo xarfu mad oo haddii damma ka horrayso wow loo bedelo ta dambee reebban oo haddii kasra ka horrayso ta dambee reebban loo beddelo ya' loo beddelo aamin maxaa loo yidhi aamin asalkeedu maxay ahayd waa calaa wasni afcil qiyaasku wuxuu keensanaya in la yidhahda aamin laakiin laba hamsoo isku reebban carabi kuma dhawaaqdo abadan wamadan ibdilsaani alhamzayni min kilmatin in yaskun ka aasir wa'tamin waa ka odhanaya ibnu maalik khulaasadiis yani laba hamze hadday isku reebban yihiin taa reebban mad u bedel tusaalaheedu waxay ahaatay ka aasir wa'tamin uutumina marka la yidhaahdo asalku muxuu ahaa u'tumina in la yidhahdo kalladi tumina haddii ikhtibaar ama wax la mida lagu yidhaahdo bal waxaad ka bilowdaa hamsada dee ma akhrin kartid u'tumina ma akhrin kartid waa qalad u'tumina waa in la yidhahdaa waxaa la mid a iituunii liqaa'ana atii haddii lagu yidhaahdo markaa liqaa'ana kelmadda ka dambaysa ka bilow iitii bikitaabin hayri haada aw baddelh i'ti ma akhrin kartid waa khalad carabiba kuma dhawaaqin qur'aannimana lama akhriyin abadan wax akhriyey ma jiraan maa qara'ahu axad saas aawadeed laba hamso isku reebban carabiga laguma dhawaaqo shaatibi laftiisu waa ku sheegayaa xirsul ammaanigo waa ku tilmaamayaa inay quraada dhammaantood labadaa hamse marka isku reebmaan haddii hamsada kale laga soo bilaabo in markaa kulligood ay u beddelayaan quraadu xaraf mid ah almuhim siqalku wuxuu keensadaa khifo takhfiif ayuu keensadaa marka dawqa ayaa lagu garanaya dawq carabiya qofku haddaanu lahay wuxuu odhan karaa waa iska dhawaaqi karaa mid baa lagu yidhi markaa eraygan yow saad ugu dhawaaqday waaba adagii carabkaygu wax walba waa ku dhawaaqi karaa buuri waxaanu sheegi karin ma jirto yaa eray kasta oo odhan karaa buuri dee ruuxa carabigiisaa ma aha ruuxa carabiga ahi ama carabigu ha u ahaado saliiqo ila dadka markaa waxaa luqada carbeed ku hadlaa ee luqada carbeed yaqaanaa laba nooc bay u qaybsamaan qaruu tabiica u yahay oo waa afkoodii hooyo ama waa luqadoodii koowaad marka si saliiqo oo tabiicaa ah buu ugu hadlayaa miduu qawaacid raadraadinaya ma aha oo la eegeeganayo walastu binaxwiyin yaluuku lisaanahu walaakinii saliiqiyun aquulu fa ucribu ma ihi buhi nin naxwiyo cilmu naxwaha bartay iyo qawaaciddiisa oo carabka markaa waxa weeye ku qalqalloocinayoo la raaraacaya oo isla halkaa yaana jabin aan laxnine ama kordhigin ama godine yacni waxa weeye la eego sidaa ma ihi walaakinnii saliiqiyun mid saliiqa iyo dabiica loo nisbeeyaan ahay oo si dabiiciyaan u aqaanaa luqada carbeed aquulu waa odhanaya oo fa ucribu markaasaan icraabinaya bimacnaa icraabtii waafaqaya markaan hadlo waaba iska icraabsan yahayba yacnii jabnaansho ma leh marka qaarkood luqada carbeed waxay u tahay saliiqo qaarna waxay u tahay iktisaab uu kasbaday oo uu aad ugu dadaalay oo mumaarasada badan iyo daalacashada badan iyo dadaalka badane uu ku bixiyey daraaddeed ayaa markii dambe yacni nooc malaka uu yeeshay walow duuna daalika haba noqdeen marka waxa weeye mid walba nooca lagu garanaya ayuu inoo sheegay tanaafurka waxaa lagu garanayaa dawqaa lagu garanaya ama xiska ayaa lagu garanaya dareenka ruuxa ku abuuran ee waxa markaa carabi istisqaalaysae cuslaysanaysa iyo waxaynay cuslaysanayn u kala garanay waxa kala cararaya agtoodi iyo waxaan kala cararaynin ay sidaa u qabaan u kala garanay mukhaalafatu alqiyaas filkelimana waxaa lagu garanayaa cilmiga sarfiga waa soo sharxnay dacfu ta'liifka tarkiibka hadalku inuu daciif yahay waxaa lagu garanayaa cilmiga naxwaha wa kadalika altacqiid allafdi waxaa lagu garanayaa cilmiga naxwaha waa soo aragnay misaaladeediina waa soo aragnay haraabada eraygu inuu hariib yahay haraaba shadiida waxaa lagu garanayaa daalacasho badan oo kalaamka carbeed la taalacday oo aqoon loo yeeshay lugada carbeed iyo mawaadkeeda ila luqadii carbeed waxaa ka mid ah almawaad allahawiya kelmadihii iyo maadooyinkii luqada loo nisbeeyey waa iminka kutubta sharxaysa alfaadda sida qaamuuska iyo lisaanka iyo muxkamka iyo kutubta la midka ah almuxkam libni siida iyo waxa weeye alqaamuus lifayrabadi iyo lisaanulcarab libni manduur iyo alsixaaxa liljawhari dhammaan waxay sharxayaan oo sheegayaan mawaadi allugawiy alfaad iyo kelimaad lugawiyo carbeed bay sharxayaan marka waa in aad loo daalacdaa in sheikhoo luqada carbeed aad ugu fiicnaa ayaa nin kaleoo shiikha ayaa markuu waxbarashada ku jiray wuxuu yidhi sidaan markaa u bartaa buu ihi luqada carbeed markaasuu kitaabka lisaanul carabka waa inaad aad u daalacataa sheekh kitaabkaasi waa badan yahay mutaalacadiisa laga gayoon maayo haddaa iska dhaaf weyda luqada carbeed yaa yacni waxa weeye culammada qaarkood baa lisaanu carabkoo kale way akhrin jireen oo waa dhammayn jireen ilaa qaraa'ib la soo naqliyey culammada qaarkood inay lisaan carab korka ka qabteen bacdu shanaaqida waxaa laga sheegay inay qaybeen carab bacdi kale waxaa laga sheegay inay qaamuusul muxiidka korka ka qabteen sheekh culammadii shanaaqidada ka mida ah ibnu talaamiid inuu ahaa baan u malaynayaa ayaa wuxuu yimi azhar azhar markuu yimi wuxuu yidhi qoladiinnan reer azhar maxaa luqada laydinku ictimaadaa oo inaad luqada carbeed taqaaniin laydinku sheegaa wax qaamuus qaybsan miyaa leediin markaase en qaamuusyaa qaybi kara markaasuu waa qaybsanay anigu markaasee macquul maaha markaasuu jirraba haddaad doontaan ijirraba qaamuusul muxiidkii bay soo qaadeen markaasay marba meeluu soo saareen markaase halkaa akhri markaasuu saa u shubay saasuu sii daayey waa meel kale waa sii daayey waa sii daayey waa sii waa ka yaabeen markii dambe waxay qaarkood gaadheen inay yidhahdaan niyo meela ishkaal naga jiraayo bal nuqsada aanu kaa saxanno ile isagii baa nusqa noqday naskha min alqaamuus marka yacni dadaal badan bay luqada carbeed ku bixin jireen bacdu alculamaa aad ugu dadaali jireen waxaa laga yaabaa inagu de markaynu kelmadi inugu adkaataa laga yaabaa ama qaamuuska ama lisaanka inaynu soo qaadno ka eegno bes dabeedna isku laabno waxaa lagu garanayaa tacqiidkii macnawiga ahaa cilmiga bayaanka alaxwaal wa muqtadayaatuhana waxaa lagu garanaya cilmu almacaani haddaba shan cilmi meesha inoogu sheegay iyo dawqoo ka dheeraadee haddii intaasoo dhanba balaaqadii ay ku wada tacalluqdo ilaa cilmi naxwi ilaa cilmu sarfi ilaa cilmu lugati alcarab intuba maadaama ay ku tacalluqdo sida cilmulmacaani iyo cilmulbayaan ay ugu tacalluqdo maxaa balaaqadii cilmiga bayaanka iyo macaanida iyo badiicoo tabac looga dhigay loogu gaar yeelay oo culumtii balaaqada loogu soo dari waayo naxwaha iyo sarfiga iyo almawaad lugawiya jawaabteedu waxay tahay intaba ha ku wada tacalluqdee haddana cilmiga uu ku sii khaasnimo badan yahay waa labada noocee dambe waa albayaan waalmacaani maadaama uu labadan ku sii khaasnimo badan yahay oo saddexda hore uu kaga khaasnimo badan yahay sidaasaa loo yidhi cilmu lbalaaga waa cilmu lmacaani iyo cilmu lbayaan iyo cilmu lbadiic oo isagu tabac ah oo muxasinaatun lafdiya wa macnawiya ah fawajaba cala taalibi albalaagati macrifatu allugati walsarfi walnaxwi walmacaani wاlbayaan waxaa ku waajibay wujuubkani waa wujuub sinaaci ah wujuub ismi ka imanayo oo ruuxii ku dambaabaya ma aha ila wujuubkii waa wujuub sharciya wujuub sinaaci wujuubka waxa la yidhaha wujuub sinaaci baa la yidhahdaa fawajaba waxaa ku waajibay bimacnaa laazim ku ah calaa taalibi albalaagati balaagada kii doonaayay macrifatu lugati luqada inuu barto wasarfi sarfigana barto wanaxwi naxwaha barto waalmacaani cilmiga macaanida barto waalbayaani cilmiga bayaanka barto maca kownihi saliima dawqi ahaanshihiisa uu yahay lala qabo saliima dawqi miduu dawqiisa carabiga ahi uu nabad qabo oo saalim yahay kasiira alitilaaci ahaanshaha uu yahay mid ay fara badan tahay taalacashada u taalacday calaa kalaami alcarab hadalka carbeed inuu aad u taalacdayna ay badan tahay ibnu cusaymiin wuxuu ku tacliiqinayaa haddii la yidhaahdo ruuxa doonaya cilmiga balaagada shantaa cilmiba waa inuu bartaa laazim ku ah dee waxaa ka iman karta in la yidhaahdo ruuxii hadda markaa cilmiga balaaqada yaanu ku mashquulineyn saddexda kale horta ha soo barto oo naxwihii ha soo barto sarfigii ha soo barto cilmigii luqada ha soo barto markaa dabeed ha u yimaada balaaqadii saasaa ka iman kartaa macnaahu an naquula min alaani rajacna walaa daaciya lilbalaaqa waxaa ka iman karta in la yidhaahdo hadda waa inaynu noqonnaayo cilmi balaaqa haddaynu baranno uma baahnine waa inu culumta kale u noqonnaa laakinii aquulu lakum hada ghayru saxiixin abada sheikhu wuxu uhi laakiin waxaan leeyahay taas sax maaha calaa kulli xaal laakiin muraadka ay mashaayikhdu uga jeedaan in sha allah waxay noqonaysaa ila weji sixaa in loogu xambaaro ayaa habboone ruuxii doonaya inuu baliiq noqdo ruuxii sidaa rabaa shantaa cilmi waa u wada baahan yahy laakiin shayga baliiqa idraagga la idraakayaa dee waxaa lagu idraaki karaa cilmigan laakiin hadduu doonaayo ruuxu inuu noqdo baliiq oo taalibu taalibulbalaaqa bimacnaa an yakuuna baliiqan hadduu sidaa rabo laazim waxaa ku ashanta shanta cilmiba inuu barto laakiin ma aha muraadka looga jeeda cilmiga balaaqada la dibdhigayaayo culumtaa kale marka la xaddi waafir laga soo qaato aad iyo aad u badan oo derajo aad u sarraysa laga gaadho markaa keliya cilmi balaaqo loo imanaya muraadku sidaa maaha rasaa'isha balaaqada waa la sii dhigan karaa culumtii kalena waa lagu wadayaa yacni waxa weeye waana maraaxil markaa laakiin ruuxii doonaya inuu baliiq noqdaa shantaba inuu wada barto waa u baahan yahay haddii kale baliiq ma noqon karo muraadka looga jeeda waa saas marka wejigaas sixad bay leedahay in sha allah cilmu lmacaani culumta balaaqadu waxay ka kooban tahay saddex cilmi waa cilmu lmacaani iyo cilmu lbayaan iyo cilmu lbadiic saddexdaa cilmay ka kooban tahay laba cilmi baana sii muhiimsan waa cilmu lmacaani iyo cilmu lbayaan cilmulbadiica waa laga muhiimsan yahay waa waxyaalo ku saabsan jamaal iyo qurxin hadalkii la si dhaadhaadayo oo la qurxinayo wax ku saabsan weeye marka waxay yidhahdaan culammadu waa cala sabiili tabac cilmulmacaani bay hormariyeen mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximahum ullah huwa cilmun yucrafu bihi axwaalu lafdi alcarabiyi huwa cilmiga macaanidu cilmun waa cilmi cilmigaasoo yucrafu bihi lagu garanaayo oo lagu aqoonsanayo axwaalu lafdi odhaahda xaaladaheeda lagu aqoonsanayo lafdigaasoo alcarabiyi carabi loo nisbeeyey oo carabi ah allatii axwaashaasoo bihaa yutaabiqu nusakha qaar bihaaday hormarinayaan qaarna waa dib marinayaan waxaana fiicanta hormarinaysaa fiican allatii biha yutaabiqu taas oo xaaladaha ahoo biha yutaabiqu yada oo keliya uu ku daboolaayo ku waafaqayo ay huwa lafdigu muqtadal xaali xaalku wuxuu keensanayo ku waafaqayo fa takhtalifu waa kala duwanaanaysaa suwaru suwarulkalaami suuradaha hadalka iyo qaababka hadalka ayaa kala duwanaanayaa liikhtilaafi alaxwaal xaaladuhu inay kala duwan yihiin daraaddeed baa sida hadalka loo odhanayaana u kala duwanaanaya oo xaalad waliba hadalkii ku munaasibka ahaa la odhanayo mihaalu daalika taa tusaalahaydu qowluhu tacaalaa waa hadalkiisa allah uu yidhi wa annaa laa nadrii asharun uriida biman fi alardi am araada bihim rabbuhum rashadaa ilaahay wuxuu yidhi xikaayatan can iljinni hadalkii jinka xikaayo uu ka xikaayoonayuu ilaahay u yidhi wa annaa laa nadrii waxay yidhaahdeen jinku annagu ma garanayno asharun uriida mashar baa lala doonay biman fi alardi cidda arlada ku sugan dhammaantood mashar baa lala doonay am araada bihi mise wuxuu la doono iyaga rabbuhum rabbigood rashadan hanuun miyuu la doonay ma kala garanay nabi yidhahde fa innamaa qabla am waxa am ka horreeya suuratun waa qaab min suwari alkalaami suuradaha hadalka ka mid a iyo qaababka hadalka ka mid a suuraddaasoo tukhaalifu khilaafaysaa suurata maa bacdaha yacnii qaabka waxa ka dambeeya am waa ka duwanta bimacnaa hadalka am ka horreeye iyo hadalka am ka dambeeya waa kala duwan yihiin lianna aluulaa fiiha maxaa yeelay suurada hore waa jumlada hore eh fiiha ficluliraadati mabniyun lilmajhuul suuradaa hore gudaheeda ficilka iraadada araada ficilkeeda waa uriida e mabniyu lilmajhuuli waxaa loo bineeyey oo loo dhisay lilmajhuuli majhuul baa loo dhisoo faacilkii lama sheegine waa la qariyey oo uriida waa lala doonay waathaaniyata jumlada labaad ama suurada labaad fiiha ficluliraadati fiihaa waxaa ku sugan ficluliraadati ficilkii iraado oo mabniyun lilmacluumi marka fiihaada labada meeloodba yacni waxay noqonaysaa khabar muqadam ah ficilka iraadada dabeedna laga sifaynayo mabniyun lilmajhuul lianna aluulaa ta hore fiiha waxaa ku sugan ficlul iraadati baa ku sugan ficilkaa iraadoo mabniyun lilmajhuuli majhuul loo bineeyey waahaaniyata ta labaadna fiihaa waxaa ku sugan ficlul iraadati iraadada ficilkeedii iraada waa masder masderkaa ficilkiisii ficilkaasoo mabniyu lilmacluum macluum loo bineeyey oo loo dhisay waalxaalu daacii xaalka keensanaya lidaalika madkuurkaa la soo sheegay keensanaya oo midna faacilka in la sheego oo faacil loo bineeyo midna faacilkii aan la sheegin oo loo bineeyo limaa lam yusama faaciluhu laga dhigo nisbatu alkhayri ilayhi subxaanah nisbatu alkhayri ilayhi waa in khayrka loo nisbaynayo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa madxi labadan jumlo waa laba jumloo muctaridoo ammaan loo keenay subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahan oo waa nasahayaayoo xumaan baan ka dheeraynayaa bimacnaa ku ammaanaya inuu ka dheer yahay ficlan buu uga dheeraaye anigu waa ku sheegayaa waa ku ammaanaya wa tacaalaa ilaahay isagaa korreeya fi haaniyati khayrka in loo nisbaynayo xagga ilaahay fi haaniyati jumlada labaad gudaheeda wa mancu nisbati shari sharka in loo nisbaynayo in la diidaayo ilayhi xagga ilaahay loo nisbaynayo fil uulaa jumlada hore gudaheeda mu'allifiintu halkan waxay kaga hadlayaan raximahum ullah cilmiga macaanida tacriifkiisa ayay kaga hadlayaan oo culumtii balaaqadu laba cilmiba aad u sii muhima waa cilmu iyo cilmu labadana waxaa aad u sii muhimsan cilmiga macaanida maadaama cilmiga macaanidu ka sii muhimmad badan yahay cilmiga bayaanka baa culamo badani hormarisay cilmiga macaanida oo ay horraysiisay cilmulmacaaniga ayaana badan oo ka badan labada nooce kaleba cilmulmacaani wuxuu ku tacalluqaa xagga macnayaasha waa cilmi lagu aqoonsanayo xaaladaha odhaahda carabiga ay leedahay odhaahdii carabiga ahayd marka la yidhi waxaa baxaysaa afafkii aan carabiga ahaynee cajamiga ahaa oo dhan baa baxaya waayo cilmiga balaaqada looma dhigin oo looma dejin luqa aan carabi ahayn ee luqada carbeed unbaa loo dejiyey axwaalu lafdi alcarabiyi baa lagu aqoonsadaa lagu gartaa xaaladaha odhaahda carabigii leedahayoo uu ku waafaqayo kolba xaaladdu waxay keensanayso ama maqaamku uu keensanayo ku waafaqayo hadduu keensanayo iijaaz in la koobo hadduu keensanayo itnaab in lagu dheeraado la faahfaahiyo hadduu keensanayo dikri in la sheego hadduu keensanayo in la xadfo hadduu keensanayo in la macrifeeyo hadduu keensanayo in la nakireeyo hadduu keensanayo in la khasiso hadduu keensanayo in la cammimo hadduu keensanayo in la xasriyo la koobo yacnii kullu daalika waa amsilu marka kolba sida uu keensanayo sida uu ku waafaqayo cilmiga lagu aqoonsanayaa waxa layahay cilmu almacaani allatii biha yutaabiqu muqtada alxaal markii la yidhi waxa baxay cilmulbayaan oo cilmulbayaanku muqtada alxaal wuxuu ku waafaqayo cilmi lagu aqoonsado maaha odhaahda carabigaayi waxay maqaamka marba ku waafaqayso cilmi lagu aqoonsado cilmulbayaanku ma aha waa cilmi majaaska iyo kinaayada iyo isticaarada iyo xaqiiqada iyo ashyaadaa ka warrama marka alfaadda waxa la aqbalaayo iyo waxaan la aqbalayn ayaa lagaga hadlaa cilmiga bayaanka kani waa cilmigii macaanida wuxuu inoo sheegayaa haddaba sida hadalladu ugu kala duwanaanayaan xaaladuhu siday keensanayaan mar faacilkiibaa la sheegaya marna faacilkiibaa aan la sheegay ee la qarinaya dabeed waxay tusaaleeyaan aayad qur'aana wa annaa laa nadrii asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada maqaamku waa maxay waa maqaamu ta'addub oo ilaahay baa laga edabsanayaayo shar mutuxan in loo nisbeeyaa ilaahay lagaga edebsanayaa oo sida khayrkii markay sheegayeen u yidhaahdeen am araada bihim rabbuhum rashada oo faacilkii u sheegeen oo isimka rubuubiyada weliba ugu nisbeeyeen rabbuhum waa kii nicmooyinka ku barbaarinayey u nicmaynayey ha ugu horrayso nicmatuliijaad nicmada jirsiinta nicmatul nicmada wax loo fidinayo oo arsaaqu soo gelay sida ixsaanka loo samaynayo nicamka ilaahay uu siinaya ku barbaarinayo yurabbiihim binicam makaasaa la doonay rashad oo hanuun iyo khayr la doonay mise shar baa lala doonay sharkii may odhan am araada bihim rabbuhum sharan ma shar buu rabbigood la doonay may odhan asharun uriida biman fi lardi shar miyaa lala doonay cidda arlada ku sugan marka faacilkii waa la qariyey sharkana isagoo mutaxan ilaahay looma nisbeeyo oo xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey waa kii sheegaayey waalkhayru kulluhu fii yadayk waasharu laysa ilayk ilaahayow khayrka dhammaantii gacmahaagu ku sugan yihiin gacmaha ilaahay waa gacmo aan gacmaha makhluuqaadka la mid ahayn kayfkood iyo qaabkoodana aynaan garanayn nu'minu bihimaa kamaa waradata waxaan u rumaynaynaa siday u soo aroortay innagoo tashbiih u diiday noole kuwa khalqiga lama mid aha kayfkood iyo qaabkoodana garan mayno washaru laysa ilayk sharkuna xaggaaga ma ahaan bimacnaa adiga laguma nisbeeyo hadda sharka laguma nisbeeyo loogama jeedo adigu makhluuqaadkaaga shar kama mid ahaa muraadku saa maaha oo khayr iyo sharba ilaahay isagaa abuuray khayr iyo sharbana isagaa qadaray wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih saas aawoodee qolyaha muctasiladu markay leeyihiin xadiiskaasaa noogu daliila inaan shar ilahay qadarin dee waa taxriif iyo beddelaad ay beddelayaan naska muraadka looga jeeda saa maha ta'addub ilaahay laga edabsanayo baan sharka loogu tiirinayn isagoo mutaxanoo gaara khayrkiiyo sharka haddii la ysku daro waa la yidhahdaa mid walba ilaahay waa abuuray mid walbana waa qadaray wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih wa khalaqa kulla shayin kulla shay maxaa soo gelayaa waxyaalihii sharka ahna waa soo gelayaa marka sharka adiga laguma nisbaynayo ta'adduban ee nafta ama shaytaan baa loo nisbeeyaa ama isagoo khayrkiiyo sharku isku jiraan ayaa si caama ilaahay loogu nisbeeyaa allahu khaaliqu kulli shay laakiin khaaliqu shari gaar looma yidhahdo muriidu sharrina gaar looma yidhaahdo qul kullun min cindi illaah hadday sayi'e tahay iyo hadday xasano tahay mid walba laakiin sayi'adii marka gaar loo saaro qul huwa min cindi anfusikum xagga nafyi inuu ka ahaada ama shaydaan baa loo nisbeeyaa wamaa ansaaniihu ila ashaytaan ima ilowsiin shaydaan mooyaane cid kale shaydaanuunbaa ilowsiiyey ama naftaa loo tiiriyaa ama siiqo muqayaru siiqa a baa laga dhigaayo sidaa uriida oo kalaa laga dhigaa suuratu lfaatixa eeg siraata aladiina ancamta calayhim nicmayntii markii la sheegaayey maxaa la yidhi ancamta oo faacilkii waa la sheegay hayri almaqduubi calayhim qadabta lama odhan waxaa laga dhigay kuwii loo cadhooday yacani waxaa laga dhigay muqayaru siiqa laga dhigay marka wa sharun laysa ilayk marka maqaamku maqaam ta'adub maadaamau yahay sharkii isagoo mutixan ilaahay loo tirin maayo ibnu cusaymiin wuxuu baraarujinayaa tacliiqiisa markay yidhaahdeen mashaayikhdu ficluliraadati mabniyun lilmajhuuli lilmajhuuli in laga cabiro waa laga fiican yahay buuri culammaduna laba tacbiir bay leeyihiin culamada qaar waxay yidhahdeen waa mabniyu lilmajhuul culammada qaarkoodna waxay yidhaahdaan waa limaa lam yusama faaciluhu waa midaan faacilkiisii la magacaabin oo la sheegin waayo siiqadan muqayaru siiqaha ah dee iyadoo faacilkii la garanaya wakhtiyada qaarkood aan la sheegin oo faacilku aanu majhuulahayn wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaa la abuuray aadamiga daciifan xaaluu ahaadaa la abuuray faacilku waa macluumun ghayru majhuul faacilku waa la garanayaa oo lagama jaahil ah oo waa allah waar cidda markaa abuurtay dadka miyaa laga jaahil yahay sow ma garanayno idan faacilku waa macluum laakiin waa limaa lam yusamma faaciluhu tacbiirka adabka kaasaa fiican waana sida ibnu maalik ka cabbiray shiikhuna saasuu dooranaya ibnu cusaymiin maqaamada qaarkood waxay keensanayaan tawkiid iyo adkayn maqaamada qaarkoodna ma keensanayaan oo marka mid khaaliyudihniya lala hadlaayo dee hadalkii waxaa loo sheegayaa si tawkiidaad ka madran baa loo sheegaya haddii mid taradud ku jiro oo hadalkii ka shakisan lala hadlayana xoogaa waa loo yara ta'kiidinaya ta'kiid baa loogu daraya haddii mid munkiroo diiddan lala hadlayana aad baa loogu adkaynayaa weliba inkaarka laftiisaa darajaad ah ee qisada ku sugan suuratu yaasiin id arsalnaa ilayhim isnayni fakadabuuhuma facazzazna bihaaliin faqaaluu inna ilaykum mursaluun takdiib way sameeyeen nooc takdiib ah ciddii loo diray rasuulladaas maxay ku yidhahdeen markay la hadlayeen innaa ilaykum mursaluun way tawkiidiyeen hadalka laakiin tawkiidkii aad umay badin oo waxay ka dhigeen jumlada ismiya oo waxay geliyeen inna oo waxay kaga khabreen marka waxaa isim waa tawkiidaad bay geliyeen haddana waxa weeye nagtay xarfiyeenoo aad bay arrinkii garafka ugu dhufteenoo u diideen aad iyo aad bay u diideen dadkii loo diray qaaluu maa antum ilaa basharun miluna wamaa anzala alraxmaanu min shay in antum ilaa takdibuun maxay ku jawaabeen qaaluu rabbunaa yaclamu innaa ilaykum la mursaluun rabbunaa yaclamu waa qasam bay ka dhigan tahay bimasaabati qasam bay culammadu yidhahdeen weeyaan rabbigaya ayaa og waa tawkiid dhaar lagu akidaayo waayo waa fii macna alqasam innaa ilaykum la mursaluun laamna waa geliyeenoo tawkiidaadkii hore waxay u sii raaciyeen laamkaasoo isaguna mu'akid noqonayaa inay gasheen waa sii adkeeyeen waayo maqaamkani wuxuu keensanayay in aad loo adkeeyo maadaamay aad u inkireen wa yanxasiru alkalaamu huna wa yanxasiru alkalaamu calaa haada alcilmi nuskhada kale siday qorayaan nusakha kale ayaa saxan wa yanxasiru alkalaamu waa koobmayaa hadalku calaa haada alcilmi cilmigan cilmulmacaaniga laga hadlayaa wuxuu ku koobmayaa fii amaaniyati abwaab siddeed baab buu ku koobmayaa wa khaatima iyo khaatimo kaloo ka dambaysa ayuu ku koobmayaa nuskhada markaa ay daabacday dabcat aadaab ee intishaartay qolyo badan oo kalena markii dambe ay ka qaateen ibnu cuthaymiinna lagu akhriyey matbuucaadka kitaabkuna u badan yahay waxa ku qoran fii sittati abwaab waana qalad saxda kitaabku waxay tahay fii amaaniyati abwaab siddeed baab ayuu ku koobmiyey saas aaweed nuskhada dhammayska tiran baa fawaa'id badan labada baab ee dheeraadka iyo khaatimaduna waa ku jiraan inxisaarkaa uu ku koobmayaan siddeedda markaa baab iyo khaatimada waa min baabi eh, inxisaari alkulli calaa ajzaa'ihi waa kulligii in lagu koobaayo ajsaadiisii oo ajsaadan mid waloo ka midaba lama odhanaayo waa cilmu lmacaani ee waxaa la odhanayaa waa juzun min cilmi lmacaani waa juz ka mida cilmulmacaani majmuuca marka laysu geeyo siddeeddaa baab iyo khaatimadaas ayaa waxay isku noqonayaan cilmulmacaani baa ka soo baxaya albaab alawal baabka koowaad fi alkhabari waalinshaa wuxuu ku saabsan yahay khabarka iyo inshaaga ayuu ku saabsan yahay mu'allifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah kullu kalaamin fa huwa imaa khabarun aw inshaa hadal kastaaba fa huwa imaa khabarun ama waa khabar aw inshaa'un ama waa inshaa labada mid walba waa lagu fasiraya nooc saddexaadoo oo labadaa midnaba aan ahayni kuma jiro hadalka ee kalaam kasta ama khabar buu noqonayaa ama inshaa' buu noqonayaa waalkhabaru khabarku maa yasixu an yuqaala liqaa'ilihi innahu saadiqun fiih khabarku maa yasixu waa ku asaxayo oo uu suuroobayo an yuqaala in la yidhaahdo liqaa'ilihi kii yidhi in lagu yidhaahdaa ay asixi karayso innahu saadiqun fiihi waa ku run sheegayaa sidaa haddii lagu odhan karo wuxuu noqonayaa khabar aw kaadibun ama waa ku been sheegaya kaadibun fiih ka saafara muxammadun tusaalihiisu waxay ahaatay sida waa safray muxammadun muxammed baa safray waxaa la odhan karaa hadalkaa cidda tiri waa ku run sheegtay waxaana la odhan karaa way ku been sheegtay bimacnaa xaqiiqada wuu waafaqay iyo waa khilaafay mid walba waa la odhan karaa hadduu xaqiiqada waafaqo wuxuu noqonayaa run hadduu xaqiiqada khilaafana waxaa la odhanayaa been yacni saasaa la odhanaya wa caliyun muqiimun calina muqiimun waa neg yahay oo waa joogaa oo ma safrin waxaa la odhan karaa run baad sheegaysaa sadaqta iyo saadiqun fiihi run baad sheegtay iyo waa ku run sheegay mid walba waa la odhan karaa kadabta been baad sheegtay ama kadaba been buu sheegay iyo kaadibun fiihi waa ku been sheegay mid walba waa la odhan karaa marka haddii labada mid walba la odhan karo oo labadaa mid ahaan lagu itlaaqi karo ama labada mid walba lagu itlaaqi karo shardi ma aha ilaaba ilaa labada mid walba in lagu itlaaqi karo haddii mid ahaan markaa lagu itlaaqayo oo sax ku noqonayo wuxuu noqonayaa khabar buu noqonaya haddii labada mid walba lagu itlaaqi karana wuxuu noqonayaa khabar buu noqonaya marka aw bay isticmaaleen mashaayikhdu halkay culammada qaarkood wow ka isticmaalaan ay yidhaahdaan alkhabaru maa yaxtamilu asidqa waalkadiba ama maa yasixu an yuqaala fiihi eh, sidqun wa kadibun halkay culammada qaarkood sidaa ka odhanaya iyagu aw bay isticmaaleen awgaasi waxay noqonaysaa waa ljamci maanicatu lkhuluwi waxay bannaynaysaa in la kulmiyo waxaynay diidaysaa inay labaduba ka wada madhnaadaan isagoo khabar ah saadiq iyo kaadib labada midnaba inaan lagu odhan karin ma dhici karto ee imaa waa in labadaba lagu wada odhan karaa ama mid ahaan waa in lagu odhan karaa walinshaau inshaagu maa laa yasixu waa waxaanu asaxaynin an yuqaala in la yidhaahdo liqaa'ilihi kii yidhi lagu yidhaahdo daalika madkuurka la soo sheegay daada ismu ishaaraha ah waxaa lagu ishaarayaa madkuur madkuurkaasina hoosta laba shay buu ka yahay maxaa la soo sheegay saadiqun fiihi aw kaadibun marka labadiiba daalikay soo gelayaan waana dhici kartaa ismu ishaaraha daadaa in lagu ishaaro shay mutacaddidah mudabdabiina bayna daalika yacani waxaa loo jeedaa gaaladii iyo mu'miniintii dhexdooda ayaa lagu celceliyey munaafiqiintii mudabdabiina bayna dalika ay bayna almadkuur madkuurkii hoosta wuxuu ka yahay mu'miniin iyo kaafiriin marka mutacadid bay ku dhacaysaa laakiin madkuur buu u noqonay ka saafir yaa muxammadu wa aqim yaa caliyu tusaalihiisu wuxuu ahaaday inshaaga sida inaad tidhaahdo ka saafir safar oo safar u bax yaa muxammadu muxammadow wa aqim negow ow joog yaa caliyu caliyow haddii la yidhaahdo saafir yaa muxammadu miyaa la odhan karaa sadaqta run baad sheegtay wax la rumeeyaba maanaa sheegay miyaase la odhan karaa kadabta haddii lagu yidhaahdo qum istaag miyaad odhan kartaa waa runtaa haddiise lagu yidhaahdo fadhiiso miyaad odhan kartaa waa beentaa miyaad se odhan kartaa waa runtaa maya shay la tasdiiqiyo ama la rumeeyo ama la beeniyo maba sheeginba waxaan sheegay amar laa tashrab iddukhaan ha cabbin baa lagu yidhi sigaarka marka saa lagu yidhaahdo dee lama odhan karo sadaqta run baad sheegtay waxaad odhan kartaa dee waa yeelayaa in shaa allah afcalu ama antahi waa ka reebtoomaya oo waa iska daynaya laakiin sadaqtiya kadabta lama odhan karo waalmuraadu bisidqi alkhabari mutaabaqatuhu lilwaaqic waxa looga jeedo bisidqi alkhabari khabarka runtiisa looga jeedaa mutaabaqatuhu waa inuu waafaqo lilwaaqici waxa jira waa inuu waafaqo ayaa waxaa la yidhaahdaa waa runtii khabarka wa bikadibihi kadibu lkhabarna waxaa la yidhaahdaa oo looga jeedaa cadamu mutaabaqatihi inaanu daboolayninoo waafaqaynin lahu ay lilwaaqic waxaa jira inaanu waafaqayn oo u khilaafayo ayaa waxaa la yidhaahdaa waa kadibuh waa beentii warka ayaa la odhanaya fa jumlatu caliyun muqiimun jumlada ah caliyun ninka cali la yidhaahdaa muqiimun waa nin neg oo jooga oo ma safar kuma maqna waa neg yahay oo waa joogaa in kaanat innisbatu annisba iyo annusba labada mid walba waa la yidhaahdaayo nuunka in la godo iyo in la hoos dhigo labaduba bannaan haddii ay ahaatay annisbatu nisbada almafhuumatu minhaa laga fahmayaa jumlada haadu jumladay u noqonaysaa mutaabiqatan limaa fi lkhaariji mid waafaqaysa oo daboolaysa limaa fi lkhaariji waxa khaarijka ku sugan waxaa loo jeedaa khaariju dihni maskaxda waxa ka baxsan ee debadda ka ah hadday markaa daboolayso waafaqayso fa sidqun sidqi weeyi marka muraadka khaariju looga jeeda waa waaqica waa halka laga yidhaahdo alwaaqic iyo nafsu lamar fa sidqun run weeye ay fa huwa sidqun wa ilaa haddii aanu waafaqaynin nisbada bimacnaa macnaha jumladaa laga fahmayaa ee loo tiirinayaa xukum ahaan haddii aynay ahayn mid waafaqaysoo daboolaysa waxa waaqica ka jira ay ka duwantoo khilaafsan tahay oo ay weydaarsan tahay fa kadibun ay fa huwa khabarkaasi kadibun been weeye masalan haddii la yidhaahdo muxammadun muqiimun muxammed waa neg yahay oo ma safrin uuna maxamed neg yahayoo joogo oo aanu safrin waxaa la odhanayaa khabarkaasi waa sidqi haddii aanu negayn ee safar ku maqan yahay oo dabeedna la yidhaha maya ninkii waa joogaayo waa muqiim macnaha laga fahmayo jumladaasi wuxuu noqonayaa mid ka duwan waaqica waxa ka jira oo isagoo safar ku maqan baa laleeyahay waa joogaa idan wuxuu noqonayaa kadib buu khabarkaasi noqonaya been ayuu noqonaya tacriifka kadibka xoogaa waa la ysku khilaafay laakiin ahlusunna waljamaaca waxay qabaan sidaa ay mashaayikhdu inoo sheegeen raximahumullah oo waxay yidhaahdaan alikhbaaru bima yutaabiqu alwaaqica sidqun waalikhbaaru lima yukhaalifu alwaaqica kadibun ka warranka laga warramo ee la sheego wax waaqaca waafaqaya waxaa la yidhaahdaa run waaqica waxa jira hadduu daboolayo waafaqayo run baa la yidhahdaa waxa jira hadduu weydaarsan yahoo khilaafsan yahayna been baa la yidhaahdaa tacriifka beenta looma shardiyo tacamud in loo badheedho loo qasdo in la been sheego looma shardiyo sidaas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay sixaaxa ah ee nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar ku kastoo been iga sheega oo waxaanu nebigu odhan nebiga ka sheega sala allahu alayh wasalam mutacammidan xaaluu u kasayo oo u badrheedhayo falyatabawa' maqcadahu min annaar ha diyaarsado meeshuu naarta ka fadhiisanayo ha diyaarsado waa gooddi weeye mawdicu shaahidka ay culammadu ka deliishanayaan waxay tahay beentii nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tilmaamay waxaanu odhan in laga sheegaa inay been tahay oo haddii tacriifka beenta ay ka mid tahay marka hore in loo qasdaa mutacammidan lama raaciyeen ila waa qayde mutacammidan waa xaal qaacidada carabiyaduna waxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili xaalku sifo wuxuu u yahay lisaaxibihi ay lisaaxibilxaal saaxibulxaalka ayuu sifo u yahay qaydun licaamilihi shardina wuxuu u yahay lagu qaydaayo loo shardinayo licaamilihi caamilulxaalka xaalku wuxuu u baahan yahay wax ku camalfala waayo waa mansuuba waa macmuul mar hadduu xaalku mansuub yahay caamil buu u baahan yahay caamilkaasi waa caamilka nasbada keensanaya wuxuu kaloo u baahan yahay saaxibulxaaloo waa halka laga xaalaynayo haddii khabar laga xaalaynayo haddii markaa faacil laga xaalaynayo haddii mafcuul laga xaalaynayo haddii mudaaf laga xaalaynayo haddii mudaafu ilaahi laga xaalaynayo noocuu doonaba ha noqdee waxa laga xaalaynayana ee la odhanayo kaasay xaal u tahayna kaas sifuu ugu dhacayaa oo wa wasfun filmacnaa xagga macnaha sifuu ka yahay maadaamuu sidaas yahay mutacammidan waxaa laga qaadanayaa tacammudku inaanu beenta shardi u ahayn ee haddii loo qasdooo loo badrheedho iyo haddaan loo badrheedhin waxaa laga warramee la sheegay mar hadday tahay wax waaqica khilaafahaya inay been tahay laakiin beentii baa waxay u qaybsamaysaa kadibu khata'in iyo kadibu camdin been markaa kama ku dhacday iyo been badrheer ku dhacday dembiga lagu dambaabayo tacamudka waa loo shartiyaa sidaas aawadeed baa waciidka lagu xidhay mutacammidan laakiin beennimada in been ay noqoto looma shardiyo tacamudka sida ahlusunnati waljamaaca ay qabaan alimaamu nawowina wuxuu ku caddaynayaa muqadimada saxiixu muslim markuu sharxaayo ayuu ku caddaynaya waxaanu odhanayaa ahlusunnati waljamaaca waxay qabaanoo ku ijmaaceen in beentu ay tahay alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic sidaa markaa in la yidhaahdo been mar kalena wuxuu odhanayaa madhabu ahli ilxaq waxa weeyaan in beentu ay tahay alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic ka warranka laga warramo wax waaqica khilaafaya ayaa waxa la yidhaahdaa been la yidhaahdaa walow tacammudba yaanu raacin been markaasuu wuxuu tilmaamayaa muctasilada qaarkood inay u shardinayaan beenta been inay noqoto inay tacamud u shardinayaan dabeed wuxuu caddaynayaa ismiga ayaa tacamudku u shardi yahaye beennimo inay ku dhacdo la yidhaahdo waa been tacamud looma shardiyo labada mas'aluu sidaa u kala caddaynaya qolyaha muctasiladu aqwaal kaley leeyihiin oo beenta ay ku tacriifinayaan waa jirtaa sida inay yidhaahdaan been waxaa la yidhaahdaa waxaa markaa qalbiga waxa ku sugan khilaafsan ayaa waxaa la yidhahdaa been wixii qalbiga waafaqsan waxa ku suganna waxa la yahaa run sidaa waxaa laga sheegay nadaam oo a'immadii muctasilada ka mid a qowl oo kale a'immadii muctasile mid ka mida laga sheego waxay yidhaahdeen laba shay inay israacaan oo labadaba uu waafaqo khabarku waxaa la odhanayaa run labadaba inuu wada khilaafana waxaa la odhanayaa been waxa baatinkiiyo qalbiga ku sugan inuu waafaqaa waxa waaqica ku suganna waafaqaa labadaba wada waafaqaa oo khabarka la sheegayaa uu yahay mid waaqicana waafaqsan ictiqaadkana waafaqsan waxaa la odhanayaa run labadaba hadduu wada khilaafana waxaa la odhanayaa been hadduu mid ahaan waafaqo mid ahaanna khilaafana oo ictiqaadkii waa waafaqay laakiin waaqicii buu khilaafay ama waaqicii buu waafaqay laakiin ictiqaadkii buu khilaafay waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa waa waasito runna ma aha beenna ma aha saadaj baa la yidhaahdaa waa iska doqonniimo labada geesood midna laguma tiriyo jaaxid nin la yidhaahdo jaaxid oo a'immadii muctasile ka mid a ayaa qowlkaana laga sheegay wadaad kaloo raagib alasfahaani la yidhaahdaa qowl isaguna ghariiba la yimi oo wuxuu yidhi labadaa uu jaaxid sheegay labadaba markuu wada waafaqo waa run waa ictiqaadkiiyo waaqica labadaba markuu wada khilaafana waa been markuu mid ahaan waafaqo mid ahaanna khilaafana waa kadibun biictibaar wa sidqun biictibaarin aakhar aqwaasha aynu sheegnay dhammaantood saddexda qowlba waa mukhaalifun liictiqaadi ahlisunnati waljamaaca waxaana kaaga filan culammadii sunnada wax ku tegay inaan lahayn sidaas aawadeed sidan in lagu tacriifinaayo runtu inay tahay alikhbaaru bimaa yuwaafiqu alwaaqic beentuna ay tahay alikhbaaru bima laa yuwaafiqu alwaaqic ama bima laa yutaabiqu alwaaqic waa sida markaa saxda ah weeye marka runtu waxay ku saabsan tahay iyo beenta marka la eegaayo waxaa laga eegayaa waxa dhacaya jira laba arrin baa dadka qaar isku qaldaan waxay isku qaldaan khabarka iyo wacdiga khabarka laga hadlayaa wuxuu ku saabsan yahay wax dhacay oo la leeyahay saasi waa jirtaa iyo ma jirto waa wax waaqica waxa mustaqbaligee soo socda waxa laga sheego haddii aan la oofinin ama sida loo sheegay aynay u dhicin lama yidhaahdo been been lama yidhaahdo waxaa la yidhahdaa khulful wacdi baa la yidhahdaa xadiiskuba waa kala farqiyey lmunaafiqi salaas idaa xaddasa kadab wa idaa wacada akhlaf marka wacdigii waa ku been sheegay lama odhan ee ma oofinin baa la yidhi oo ikhlaaf buu la yimi waa guub yeela ikhlaaful wacdi iyo iyo kadibku waa kala duwan yihiin waxa mustaqbaligee soo socdaa haddii la oofin waayo been lama yidhaahdee ikhlaafulwacdi baa la yidhaahdaa sida xadiiskuba caddaynaayo runta iyo beentu waxay ku saabsan tahay wax waaqica oo dhacay oo laleeyahay sidaas weeye iyo ma aha fajumlatu caliyun muqiimun in kaanat alnisbatu almafhuumatu minha mutaabiqatan lima fi alkhaariji ay lima fi lwaaqic baa looga jeedaa fa sidqun wa ilaa fakadibun hadduu waaqica khilaafaayo wuxuu noqonayaa been buu noqonaya walikulli jumlatin jumlo kasta waxa u sugnaaday ruknaani laba rukni maxkuumun calayhi wa maxkuumun bihi maxkuumun calayhi mid la xukumaayo korkiisa wa maxkuumun bihi iyo mid lagu xukumayo mid isaga xukunkaa ku dhacaya oo isagaa wax loo xukumaya midna waa lagu xukumaya wa yusama alawwalu ka hore waxaa lagu magacaabaa musnadan ilayhi maxkuumu calayhiga mid isaga wax loo tiiriyo loo isnaadiye ayaa lagu magacaaba kalfaacili wa naa'ibihi waa sida markaa faacilka weeye wa naa'ibihi iyo naa'ib faacilka waalmubtada'i aladii lahu khabar iyo mubtadaha khabar kale saddexdaasi mid waliba waxay noqonayaan musnadan ilayhi bay noqonayaan oo xukunka iyagaa loo isnaadinaya maxkuumu calayhi waa la yidhaahdaa musnadan ilayhina waa la yidhaahdaa wa yusamma athaanii ka labaad waxaa lagu magacaabaa musnadan mid isaga la isnaadinayo oo shay kale loo tiirinayo ama loo nisbaynayo kalficili waa sida ficilka waalmubtada iyo mubtadaha almuktafii ku kaaftoomaya bimarfuucihi marfuuca uu godanaya ku kaaftoomaya waa mubtadihii khabarka aan u baahnayn ee marfuuc godanaya marfuucaasoo yasuddu masadda alkhabar awdaya meeshii khabarka waxaa la odhanayaa waa musnad baa la odhanayaa waxay halkan inoogu tilmaamayaan mashaayikhdu raximahumullah marka carabiga laga hadlaayo waxaa jira maxkuumun calayhi iyo maxkuumun bihi khabarkii wuxuu koobsanayaa sidiisaba ayu khabar xukmi buu koobsanayaa xukmigaasi wuxuu noqonayaa loo xukume iyo ee la xukume shay cid kale loo nisbaynayo ama loo xukumayo iyo mid xukunku isaga u dhacayo haddaad tidhaahdo qaama zaydun zayd waa kacay xukun baa meesha yaallo xukunkaasi waa maxay waa qiyaamka kicitaanku waa maxkuumun bihi oo isaga ayaa la xukumayaa faacilkuna waa maxkuumun calayhi oo mid qiyaamka lagu xukumay oo zayd wuxuu ku xukuman yahay inuu taagan yahay haddaad tidhaahdo camrun jaahilun ninka camar la yidhaahdaa waa jaahil jahliga yaa loo xukumay jahliga waxaa loo xukumay camar marka idan camar wuxuu noqonayaa maxkuumun calayhi buu noqonayaa jahliguna wuxuu noqonayaa maxkuumun bihi ayuu noqonayaa tacbiirka maxkuumun calayhi iyo maxkuumun bihi waa mid markaa la isticmaalo asaalatana laga soo qaatay adilada oo marka gaaladu hadallada ay odhanayaan dee waxaa laga cabbiray inay tahay xukmi ay ku dhawaaqeen afa najcalu almuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun xukunkay sheegeen waa maxay waa inay yidhaahdaan waxa markaa mu'miniinta la siiyo annagana waa nala siinaya oo xukmigu marna wuxuu noqdaa inshaa marna wuxuu noqdaa khabar oo xukmi khabariyaa jira marka maxkuumun calayhi iyo maxkuumun bihi baa laga cabbiraa si labaad waa laga cabbiraayo musnadan ilayhi iyo musnadan in la yidhaahdo musnadan ilayhi waa ka xukunka loo tiirinayo ama laga nafyinayo xukunkaasi wuxuu noqonayaa xukun hubuuti ah buu noqon karaa oo la sugayo wuxuu noqon karaa mid salbiya oo la nafyinaayo ayuu noqon karaa lam yaqum zaydun ma kicin zayd lam yusaafir camrun ma safrin camar xukunkii safar la'aanta ahaa waxaa loo nisbaynayaa oo loo isnaadinayaa oo loo tiirinayaa oo lagu xukumayaa camar marka camar waa maxkuumun calayhi waana musnadan ilayhi safar la'aantu inuu safar ka madhan yahayna waa maxkuumun bihi waana musnad waa la tiiriye marka la tiiriye iyo loo tiiriyay noqonayaan la nisbeeye iyo loo nisbeeyay noqonayaan alcilmu naaficun nafciga waxa loo nisbeeyey loo tiiriyey cilmiga marka nafcigu wuxuu u xukuman yahay cilmiga ayuu u xukuman yahay waljahlu mudirun aqoon darradu dhib bay leedahay yacni dhib inay leedahay yaa loo xukumoo loo tiiriyoo loo nisbeeyey jahliga ama aqoondarradaa loo tiiriyey marka idan waljahlu wuxuu noqonayaa musnadan ilayhi wuxuu noqonayaa maxkuuman calayhi mudirunna wuxuu noqonayaa waa khabarkiiye musnadkii ama maxkuumun bihi ayuu noqonayaa labadan tacbiir culammada nuxaaddu waxay u badan yihiin inay isticmaalaan musnadan ilayhi iyo musnadan qolyaha balaaqaduna waxay u badan yihiin inay isticmaalaan maxkuumun calayhi iyo maxkuumun bihi qolyaha manaatiqaduna waxay isticmaalaan mawdican oo kale mawduuc iyo maxmuul oo musnadu ilayhiga xukunka isaga loo tiirinaayo oo loo nisbaynayo waxay yidhaahdaan qolyaha ahlulmantiq mawduuc bay yidhaahdaan musnadkana waxay yidhaahdaan maxmuul bay yidhaahdaan maxay mawduuc iyo maxmuul ugu kala magacaabayaan waxay leeyihiin wudica liyuxkama calayhi isimkan waa la dhigay waxaa loo dhigay si xukun loogu duldejiyo ayaa loo dhigay idan isaga mawduuc dheh ka lagu duldejinayana maxmuul dheh yacni markaa saas dheh marka haddaba musnadan ilayhi waxaa noqonayaa faacilka kow oo faacil oo dhammi waa musnadu ilayhi naa'ibulfaacilka wuxuu noqonayaa musnadan ilayhi oo xukunkii isagaa loo tiirinaya waayo maqaamkii faacilku istaagay xukunkii loo tiirinayee loo isnaadin lahaa faacilka isaga loo isnaadiyey naa'ibkuna wuxuu istaagaa maqaamka wuxuu ka naa'ib yahay musnadu ilayhi waxaa kaloo noqonaya mubtadihii khabarka lahaa mubtadihii baa laba loo kala qaaday mid khabar leh oo khabar godanaya iyo mid markaa mid faacil ama naa'ib faacil godanaya oo wuxuu leeyahay marfuuc kalaan khabar ahayn ayuu godanayaa marfuucaa kaloo khabarka aan ahayn oo yasuddu masadda alkhabar meeshii khabarka awdaya kaasi isagu waa ka baxayaayoo mubtadahaasi mar haddaanu khabar quman lahayn oo khabar aanu la yeelanaynin ee marfuuc kaloan khabar ahaynoo meeshii khabarka awdaya uu leeyahay isagu ma noqonayo musnadu ilayhi noqon maayo fii macna alficli buu noqonaya ficilkii mid la mida ayuu noqonaya marfuuca loo tiiriyey ayaana musnadu ilayhiga markaa noqonaya qaybta dambuu markaa kaa ku daray marka hadda waxaad ka qabsataa mubtaduhu hadduu khabar godanayo wuxuu noqonayaa meeshuu kuugu yimaadaba musnadu ilayhi buu noqonayaa musnad haddaba waxa noqonaya ficil afcaashu waa musnad yagu weeye waayo afcaasha waa la tiirinayaayo cid baa ficilkani ka dhacaya ciddaa ficilka loo nisbaynaya uu ka dhacaayo ee uu ku qumay ayaa noqonaysa musnadu ilayhi noqonaysa ficilkan iyo waxa ficilka la macnahayna waxay noqonayaan musnad bay noqonayaan ama maxkuumun bihi bay noqonayaan haddaad tidhaahdo saara zaydun caaliman wuxuu noqday ninkii zayd la odhan jiray caalim buu noqday caalim noqoshadayaa loo nisbaynayaa waxaa loo nisbaynayaa zayd mubtadaha markaynu sheegayno nawaasikhdii waa la mid oo asmaa'u marka annawaasikh asaalatan kuwii mubtadaha ahaan jiray ee nawaasikhdu ay gashay wuxuu noqonayaa fii macna almubtada musnadu ilayhi bay noqonayaan saara zaydun caaliman zayd ayaa musnadu ilayhi ah sayruurada caalimka uu noqdayna waxay noqonaysaa musnadkii bay noqonaysaa waalmubtada'i almuktafii bimarfuucih waxaa kaloo isaguna musnad noqonaya mubtadihii ku kaaftoomaayey isimka uu rafcisanayo ku kaaftoomayey oo marfuucaan khabar ahayn buu godanayaa marfuucaasi wuxuu noqon karaa faacil a qaa'imun zaydun qaa'imun waa wasfi waxay qaa'imun la macno tahay bimacnaa qaama bay la macno tahay macno ficil bay leedahay marka zaydun wuxuu noqonayaa faacil buu noqonayaa oo wasfigaasi wuxuu u baahanayaa markuu mubtado noqonaayo musawiq nafyi ama istifhaam waa inuu ka hormaraa markuu sidaa yahay musawiqii buu haystaa asaarin daani asaarin miyay soconayaan daani labadaasi socodka waxaa loo tiirinayaa lagu weydiinaayo labada shakhsiya la tilmaamayo marka zaydun wuxuu noqonayaa faacil a qaa'imun zaydun marka la yidhaahdo qaa'imun waa mubtada zaydunna waa faacilun aghnaa can alkhabar ama sadda ma sadda alkhabar waa faacil awdaya ama istaagaya meeshii khabarka istaagaya meeshii khabarka ayuu istaagaya waxaa kaloo musnad noqonaya khabaradu dhammaan waxay noqonayaan musnad bay noqonayaan oo haddaad tidhaahdo zaydun naa'imun naa'imun waxay noqonaysaa khabarkii marka khabarku waa musnad marka akhbaartu musnad bay noqonaysaa akhbaarta nawaasikhduna waa la mid oo iyaguna waxay noqonayaan musnad bay noqonayaan halkaa weliba aan sii tilmaame mubtadaha ku kaaftoomaya marfuuca uu godanayo ee khabarka ka deeqaya waxa uu leeyahay quwo ficil buu leeyahoo ficil buu la macno yahay ficil ayuu la mid yahay waatuu odhanaayo shiikhii la odhan jiray maxamed cali ibnu xusayn almaaliki alwasfu maca marfuucihi kalmufradi ila ida istagnaa bihi can musnadi aw silatan lialata fa fiihima yakunu fi quwati ficlin fafhama waxa marka uu tilmaamay wasfigu marfuuciisa uu godanayo ee khabarka ka deeqaya markuu weheliyo waxaa markaa uu ka dhigan yahay mufrad oo kaleu ka dhigan yahay alwasfu maca marfuucihi kalmufradi ilaa ida istaqnaa bihi can musnadi musnad inuu kaga kaaftoomo mooyaane ama silo uu u noqdo al ashii mawsuulada ahayd uu silo u noqdo labadaa goor quwo ficil buu leeyahay oo wuxuu la mid yahay bimathaabati ficli buu la mid yahay oo aqaa'imun zaydun wasfigaasi fii quwati ficlin buu leeyaho aqaama zaydun bay la macno tahay idan wuxuu noqonayaa qaa'im musnadkiibuu noqonaya zaydna musnadu ilayhigiibuu noqonaya marka taasna waxa weeye waa saas yadaa weeye markaynu aragnay musnad iyo musnadu ilayhi waxaa la garanayaa wax ka dhaxeeya musnadka iyo musnadu ilayhiga ayaa jira oo maxay ah isnaad waa tiirin waa rabdiga isku xidhaya wuu inoo keeni doonaa doonaaye labada isku xidhaya xidhitaankaa labada isku xidhaya oo kan inuu kan u sugan yahay laga tilmaamayo waxay markaa tahay mid laga garanaayo siyaaqa haalibanna laguma dhawaaqo marmarka qaarkoodna waa dhacdaa wax ku tusinaya isnaadkii wax ku tusinaya marka in lagu dhawaaqo waa dhacdaa laakiin haaliban mid lagu dhawaaqo lagu lafdiya maaha marka shayga saddexaad ee soo raaca waxay tahay waa isnaadka oo waa tiirinta laysu tiirinayo labadu inay isu sugan yihiin laga tilmaamayo oo khabarku mubtadaha u sugan yahay oo ficilku faacilka u sugan yahay oo ficilku naa'ib faacilka u sugan yahay markuu muqayaru siiqa ficilku yahay wahaakada taana isnaad baa la yidhaahdaa in sha allahu waynoo iman doontaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk